bsmi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslama clى nabiyina muxamed wclى aalihi wصaxbihi ajmaciin waxaan ku dhex jirnay waxaan leenahay xukmu mudaarici almudacaf mudacafkii oo qismigii ugu dambeey ficilkii saxiixa ah ayaan ku jirnaa waxaan ihi ficilka saxiixa ah saalim iyo mahmuusi mudacaf u qeybsamaa muctalkan waa qeybsamaa sida noo imaa doonto marka waxaan ka soo hadalnay mudaacafka rubaaciga ah xugum looga hadlo oo u baahan yahay ma jirtaan soo nariye xugumka midka u baahan waa mudaacafka thulaathiga ah markaasaa waxaan ihi xukmu mudaaricihi mudaarici lmudacaf thulaathi axkaamtiisa yaan inta ka galaynaa maadigii waan ka soo baxnay marka waxaan idhi almudaaricu min almudacafi اthulaathi maca damaa'iri lahu halaathatu axkaam saddexdaas xugun markii aa fahamtid inaad kor ka istiicaabtidaa la rabaa oo aad wixii kor ka xifdisid hadhowtid dambe saadan ugu baahanin mar kastaba inaad kitaabka fiirisid aluulaa saddexda midooda horo yajibu lidgaamu ficilkii mudaaric oo mudacafka ahay in idqaamkii lagu baaqi yeela waajib ah goormo weeyaan idaa usnida ilaa alif اlithnayni haddii alif اlithnain loo tiiriyo faacil alif اlithnain u noqoto aw waaw اljamaaca haddii loo tiiriyo aw yaai muanath اlmukhaataba aw usnida ila smin dhaahirin isim dhaahir hadduu faacil u noqdo aw damiirin mustatirin hadduu faacil u noqdo walam yakun majzuuman ficilkana majzuum ousan ahayn ficil aan majzuum ahayn iyo inta aan soo sheegnay markii loo tiiriyo waxaa waajib ah baa layidhi inuu idqaamkii ku baaqi noqdo aan la kala furin cala tartiib alaguu mithaal naxwu yaruddu muxamadun ma tartiib ma ah naxwu yaruddu muxamadun idaa usnida ilaa smin daahir ficilkan yaruddu ah waxaa loo tiiriyo faacil u noqday liannahu ficilka waa musnad faacilkan waa musnad ilayh mubtada iyo khabr khabarka waa musnad mubtadana waa musnadu ileyh marka yarudu muxamadu haddii la yiraahdo waxa weeyaan muxamadkii waa isim daahira oo ficilkan ka horeeya asiga loo soo tiiriyo faacil asa liana alficla yastanid ilaa faacilih marka taas mithaalkii marka yarudu a layiri lama dhahayo yardudu lama dhahayo lakalama furayo yarudu ficil mudaaric marfuuc calaamatu rafci dama daahira ayb taas ila smin daahirin damiir mustatir wa caliyun yaruddu caliyun waa mubtada yaruddu ficil mudaaric ficilkan waxaa loo tiiriyey faacil mustatir ahoo walfaacilu damiiru mustatirun jawaazan taqdiiru huwa yacuudu ilaa caliyin calى اctibaar ana alfaacila laa yataqadam calaa ficlihi oo caliyi faacil ma ahane faacilkii meeshuu ku qarsan yahay ayib taas marka waa qeyb yaruddu alyr yardudu lama dhihin alif الاثnain wاlmuxamadaani yarudaani marka yarudaani ficilkan yarudaani marfuuc ficil mudaaric min amhilati اkhamsa yarudaani marfuuc calaamat rafci thubuut nuun wاlalifu faacil alifa loo tiiriyo faacil u ah marka waana kaas sidkiisa lagu baaqeera yarudaani lama dhihin yardudaani lama dhihin wاlmuxamaduuna yaruduuna na waa lamid ayadana waxa weeyaan waaw ljamaaca ayadana waa lamid waxaa meesha in la mithaali ay ahayd oo inta ayadana yaa lmuanath almukhaadaba ayadana hindun taruddiina aa laleeyahay taruddiina ayadana waa ka oo taruddiina hadda ficil mudaaric marfuuc bihubuut nuun walyaau faacil marka ficilkan taruddiina waxaa loo tiiriyey oo faacil ayadaas ah wa maca daalika ficilkii baqiya mudgaman lakalama furin wa minhu qowluhu tacaalaa waxa weeyaan sanashudu sanashudu cadudaka biakhiika wa qowlihi tacaalaa wa minhu qowluhu tacaala walaa tadgow fiihi fayaxila calaykum ghadabii sanashuddu lama dhihin sanashdudu lama dhihin maadaama oo u tiirsan yahay faacil oo mustatir ah, damiir mustatir ah nashudu naxnu ah meesha ugu qarsan marka waa ficil musnad ilaa damiirin mustatir walidaalika ubqiya eh, mudqaman sanashudu ficil mudaaric marfuuc bthubuutnu eh, marfuuc calaamat rafci dama daahira waxaa lamid eh fayaxila walaa tadgow fiihi fayaxila calaykum ghadabii fayaxiladaas ficilkan wuxuu loo tiiriyey isim daahir ah fayaxila calaykum ghadabii ghadabiya faacil u ah waxay lamid tahay yarudu muxamedu yaxil ghadabii min xayثu axkaam acraab waa iskula mid marka yaxila yaxlil lama dhihin yaxila a layiri waa jidkia lagu baaqi yeelay marka mithaal bay u tahay halkaas xaalo yajibu اlidgaam weeyaan alxaala athaaniya idaa usnida ila alismi daahiri aw idamiir almustatiri labadii hadda noogu dambeyso soo hormartay waa laakiin maxaa dheeraaday wa kaana majzuuman ficilkii wuxuu gotay isim daahira buu gotay ama damiir mustatir ah laakiin ficilkii sidii hore wuxuu ahay ficil iska marfuuca laakiin hadda majzuum waa hadduu majzuum noqdo jaaza fiihi alidqaamu walfaku fataquulu waxaad leedahay caliyun lam yashuda walam yamalla waa markii damiir mustatir ou yahay haddii kale lam yashuda caliyun walam yamalla muxamadun aada leedahay ayib haddii lam yashuda caliyun walam yamalla muxamed aad tiraahda waa ficilkii oo loo tiiriyey uu faacil ism daahir u noqday haddii aad doontid inuu damiir mustatir ou qarsadana waxaad leedahay caliyun lam yashudda walam yamalla ayaad leedahay waa markii idqaamkii waa waxaa banaan alfaku walam yashdud walam yamlal waxaad leedahay caliyun lam yashdud walam yamlal ama lam yashdud caliyun walam yamlal khaalidun labadiba waad leedahay marka sababta oo keentay jaasimkaas oo lamta oo ka hormaray waa labadiba waad heli kartaa in laysku sameeyo marka haddii lam yashdud la yihahdo wax kale kaamaba rabobo oo yashdud ficil mudaaric majzuum bilam calaa majnus sukuun markii lakala furo laakiin lam yashudda haddii la yidhaahdo icraabteeda waxa waaye majzuum bilam wa calaamatu jasmihi السkون وإنmaa kusira تkhaلصا min التiقاء الساakiniin lam ysh لأnnahu waxa weeyaan midkii dambaa la fadxiyey sida laysugu idqaamo awgeed لأnnahu labadii daal si laysu dhex geliyo kan horena waa la reebay midka dambena waa la kor dhigay marka إcraabti way ku qadaran tahay taas xaaladii labaad waay xaaladii hore wujuub idغاam xaala ثaaniya jawaaز الإdغاam w اlfak الثالثة إذا أsnida إلى nuun النسوة wajaba fak الإdغاam saddexdaas xaalo w naxو النiswaة yshdudna w ymdudna fiir hadeertaan yshdudna لأnnahu nuunti waxay tتطلب an yakuuna maa qablaha saakin لأnna ficl الmdaaric mع nuun nisوة yaجib an yubnى calى السkuun haddii marka maa qabligeeda ay u baahatay nuuntii in loo reebo shid ma imaan karo sidaa daraaddeed inta lookalaa labadii daal in lakala fakiyey yaa midkii dambe la reebay sidii nuuntii ay u hesho marka waxaa leey yshdud ficil mudaaric yshdud ficil mudaaric mabniyun cala sukuun litisaalihi bitisaalihi binuun niswa yaa leeyahay hadduu majzuum yahay iyo hadduu marfuuc yahayba waa lamid oo waxaad leedahay haddii uu yahay ah, majzuumna hadduu yahay sidaas oo kale ayaad leedahayoo lam yashdudna walam yamdudna saasaad leedahay war labadibi waa isku isku xugum waa ayb walamru kalmudaarici fi jamiici axkaamihi liannahu taabicun lahu wa maxmuulu calayh hadda mudaarican ku dhex jirna maadiga waa soo dhammaynay marka qofkii wuxuu isweydiinaa amarkiina muxuu noqonaa talow haddii ay damaairtiis la xiriirsato markaasaa leeyahy walamru kalmudaarici fi jamiici axkaamihi leesh liannahu taabicun lahu wa maxmuulun calayh marka sida haddii la yidhaha saddexdii xaalaa imaanayso oo haddii waxaan leenahay fayajuusu fi amri اlwaaxidi alfaku waاlidgaamu mathala qof keligiis yaa muxamed mudda aw umdud aada leedahay lianna alamra yujzamu alaa ma yubnى calى maa yujzamu bihi mudaaricuhu lianna alamra yubnى calى maa yujzamu bihi mudaaricuhu hadda haddii aad dhihi lahday mudda caliyun hadaad yamuddu caliyun haddaad dhihi lahayd waxaa kugu banaanaan lahaa laba weji ficilka amar wuxuu lamid yahay mudaaric majzuum ah haddii lam yashdud caliyun io lam yashudda caliyun labadiba waa kugu banaaneed amarkiina sidaasaa ku banaan oo mudda iyo umdud yaa ku banaan labadiba haddii ficilkii amar loo tiiriyo ilaa alif الاثnain wayajib اlidgaamu idaa usnida ilaa alif الاثnain aw waaw اljamaaca aw yaai اlmuanathati اlmukhaaطaba oo marka waxaad leedahay yaa zaydaani muddaa wa yaa ayuha الrijaalu mudduu wa yaa ayatuha اlmarأaةu muddii ayaad leedahay liannahu waxaa weeyaan sidii aan mudaarica markii alif loo tiiriyeyba ay macnaha idqaamka ay waajibeed kana ay saas u tahay wa yajibu alfaku idaa usnida ilaa nuun niswa mithla umdudna ala leeyahay hadaad aduu la amro sidii ficilkii mudaaric haduu nuun niswa la xariirsa loo kala fakinaya amarkiisana sidaas wa marka eh, intaas hadda annagaa ku darna weliba xataa ma aanan eh, siiqo ahaan ma aanan siyaaqaynin Eh, waxaa looga kaaftoomaa alamru kalmudaarici fi jamiici axkaamihi liannahu taabicun lahu wa maxmuulu calayh intaasaaba kaaga filan marka amhilada hadda kor aan ka sheeg sheegay laakiin hadday ii suuro gashay mudakirada iyadoo kitaabada aan kusoo dari doono haddii la yirahdo eh, annawcu thaani xukmu itisaali lficli lmuctali bidamaa'ir markaan ka baxnay nowcii horo ficilkii saxiixa ahay oo saddex qeyb u kala baxay munaasaba waxay keenaysaa in ficilkii muctalkaah laga hadlo marka aan sii bilowna darsigeenan waxaan leenahay xukmu itisaali اlficli اlmuctali ficilka jiran lxariirkiisa xukumka uu leeyahay bidamaa'ir ou la xariirsado wاlmuctalu marka tacriifkiisa waxaa la yihahdaa maa kaana fii usuulihi xuruuftiisa asalka waxay ku dhex jirto xarfun ou ku jiro xarafkoo minhaa min xuruuf اlcila aw akhar maa kaana fi usuuli xarfun minhaa aw akhar wa huwa khamsatu aqsaamin ficilka muctalka ah waxaa leyihi wixii xuruuftiisa asalka mid kamid a xarfu cila oo waaw iyo iyo alif ay ku jiraan markaasaa layihi muctalka waa shan qeyb marka waxaad ogaanay ka qaacida ahaan ana asaxiix aqal لأnhu ilىa saalim و mahmuuz و mudacaf baynamaa muctalka wuxuu u qeybsamaa shan qeyb mithaalu wa ajwaf wa naaqis wa lafiif mafruuq wa lafiif maqruun marka mithaal kow ajwaf labo naaqis sadex lafiif mafruuq afar lafiif maqruunna waa shan marka tacriifkoodii waa kana falmithaalu maa kaanat faa'uhu xarfa cilatin wa takuunu faa'uhu waawan aw yaaan walaa yumkinu an takuuna faahu alifan kamaa laa yumkinu iclaalu waawihi aw yaa'ihi mithaaluhu wacada wawaritha wayanaca marka fiiri eh, mithaal waxaa la yidhaahdaa hadda qofka markii uu mithaal maqlo wuxuu u qabaya markii la faacil marfuuc waa mithaaluhu oo kale inay tahay taas looma jeedo mithaal waa musطalax oo fii baabi sarfi laga jeedo ficilka muctal faa'i ah mithaala la yihahda markaasaa layihi falmithaalu maa kaanat faauhu xarfa cilatin ficilkii oo fa'da xarafka koobaad ay xarfu cila ay ka degto yaa la yihahda alifta macnaha awelkiya waaw ka degay ama ya markaasaa nihi watakunu faauhu waawan aw ya-an yani waxaa dhici karta ficilkii inuu fada kaga jirada bilwaaw aw fada kaga jirada bilyaa walaa yumkin an takuna faahu alifan liannahu alif waa reeban yahay see loogu bilaabana asigiioo reeban ma dhici karto kamaa laa yumkinu iclaalu waawihi wa yaa'ihi waawda iyo yadana lama iclaaliyo lama dhahayo yadi alifaa loo bedelay waawdi a ya isu bedesha lama dhihi karo liannahu xarafkan markii la cilaynaa wax kale oo ka horeeya lagu cileeya asiga yaaba laga bilaaba soo loo cilaynaa marka waa la xadfi karaa laakiin cilama geli karto markaasaan niri mithaaluhu wacada wawaritha wayanaca wacada hadda fiiri waa ficil thulaathi a muhim ma aha thulaahinimadiisa laakiin faauhu waaw waxaa lagu bilowda xarfu min xuruuf اlcila waritha waa lamid waa lamid marka mudaaricii amara u kala saaraynaa xukmu maadiihi ficilkii oo thulaathiga ahay oo muctalalfaa'i ahay sawaaun kaana bilwaaw ow yaa hadday damaa'irtii la xiriirsada see loola dhaqmayaa sawaaun kaana waawiyan aw yaa'iyan xukmu maadiihi sawaaun kaana waawiyan aw ka maadi saalimi fi jamiici xaalaatih taasaa kugu fiican walidaalika saalimka waxaan usoo sheegnay naxnu nactamidu wanartakizu caleyh asigan wax dhan u xawilayna fa yubna cala sukuuni ficilkii muctalilfaa'i ahay sukuuna lagu binayaa ida اtasala bihi damiiru rafci اlmutaxarik hadduu la xiriirsado mithlu wacadtu wa yasartu fiiri hadda wacadtu wacadta wacadti waa isku mid damiir rafciga isla wada yihiin kulligood taa waxaa weeyaan sidii darabtu oo kaley lamid tahay ecraabteedii iyo tafaasiisheedii wa yubnaa cala dami ficilkii muctalfahi bilwaaw ee damaa lagu bineeyaa ida اtasala bihi waaw ljamaaca naxwu wacaduu aduuwaka saxiix wa liannahu waawdii waxba shaqa ay ku leedahay wacaduu ficil maadi mabni cala dami litisaali biwaw ljamaca wayasaruu wa yubnaa cala alfatxi baa lagu binaynaa fi ma dalika hadda ka wacada muxamadun ka qowlika wacada muxamadun hadda wacada haddaad tidhaahdid waa ficilkii oo musnad ilaa ismin daahir wاlmuxamadaani wacadaa waa asoo loo tiiriyey alif اlithnain damiir mustatir haddii loo tiiriyin waa lamid muxamadu wacada saasaad leedahay marka intaasayba ku hartaybo binisbati lilmaadi ficilka muctal faaib ilwaawi aw ilyaa ah xukmuhu ka xukmi saalimi xukmu mudaaricihi wa amrihi ama alyaa'iyu markan waa la kala saaray ficilka mudaaric haddii uu yahay muctala alfaa'ib bilyaa yaa'iyu saasaan nagala jeednaa fa ka saalimi buu la mid yahay ayadana waa lagaaga raaxi falaa yuxdafu minhu shay-un lagama xadfo fataquulu fii yanaca waxaad leedahay yaynicu yaynicu yanaca waa bislaatay athimaaru lyanica a la yiraahdaa waa markii ay markii masigada ama xaquuq a cunid markay gaartaan yaanic la yirahda walaa yucalu lama cileey biayi nawcin min anwaaci اliclaali ila fi kalimatayni yaa laga cileeya xakaahumaa siibaweyhi liquwati iطilaacihi uu yiri dadka waxay dhihi jireen almuctalfai bilyaay cilo uma baahno markaasuu wuxuu iri qolo yaa waxaan ka maqnay laba kelima oo noocan kamid ay ah cilaynayso wahumaa yasura wa yaisa yaisa yasura waa ficlaani muctalaa alfaai bilyaa waxay ahayd inaan yada waxba aan laga jarin fii lugatin marka ma aha carabti ma aha luga yar baa waxay leedahay waa la fataquulu lugadaas waxay leedahay yasiru wa yaisu meeshii laga rabay yaysiru wa yey-isu lannu ya hore waa yaa mudaaraca yada labaadna waa tifaau eh, ficli ahooda muctalal bilyaai bay ahayd marka labadii yaa inay joogaanay ahayd qolaa marka labadii yaa mid xadaftay oo midii faaulficli ahaydaa la xadfay oo marka yacilu ay noqonaysaa yaisu markii la yidhaahdo bixadfi ixda alyaa-eyni la akhriyo waalaslu waxa weeyaan yaysiru wa yay-isu qiyaasan carabta badigeeda luqadeeda saas waa marka mudaaric soo galnay midka mudaarica oo muctalalfaa'i ah bilwaaw ah oo bilyaai ku jiraan saxiixou lamid leh iska soo qaad labadaas kelimo oy qolo carabta ka mid ah ay min baabi takhfiif ya u gooyeen keli un baa meesha ku jirto wa ama alwaawiyu ficilkii thulaathiga ahay oo muctal bilwaawi ahay fatuxdafu faa'uhu min almudaarici waalamri bishartayni u fiirsa markaan waa la kala qaaday ficilkii muctal muctalilfaai ahay markii maadiga nimidka lama qaadin laakiin mudaarici markaa nimid waa kala qaadna hadduu yaa ku jiran yahay ka saalimi haddii waaw ku jiran yahay fa'daas oo muctalka a ah waa la goynayaa laakin bisharطayn alawalu an yakuuna maadihi thulaathiyan marka hore ficilka muctalka oo fa'diisa la goynaya hadday waaw noqoto waa inuu thulaathi noqdo naxwa wasala wa waritha ficilkaas waa thulaathi waaw saad laam waritha waaw ra tha waawda hore waa caطfu fataquulu waxaad leedahay yasilu wa yarithu ya-a la gooye waxay ahayd in la yidhaahdo yowsilu yowrithu in la yidhaahday ahayd marka waxaa waxaa la gooyey eh, waawdi baa la gooyey oo faa ulficli ahayd yasilu yarihu takhfiifan leh oo hadda cila oo sarfi oo lagu gey ma leh laakiin carabtiyaa saas looga soo gaaray oo aniga waa sheega ma dhihi kari sidoo waawdi waan sheegayaa waxaa lagu le carabigaad khilaaftay marka shardiga koobaad an yakuuna maadihi thulaathiyan fa'dana ay waaw taalo haddii mudaaric laga keeno maadigaas fa'di waa la goynaya yasilu markan yacilu yarithu yacilu ay noqonay fa'diyaa maqan fa in kaana alficlu masiidan fiihi ficilka haddii uu saddex ka badan yahay oo wax lagu siyaadiyo fa inahu laa yuxdafu minhu shayun wax lagama xadfo naxwu awjaba wa awraqa wa awcada waay hadda wajaba haddii layihahd yajibu waa la goynaa laakiin ficilkia afcala laga dhigay oo xarafa lagu siyaadiyey mudaaric waxba laga goy maayo fatahbutu alfaau fii mudaaricihi fataqulu yuujibu wa yuucidu wa yuuriqu yaad leedahay awjaba waa waajib yeelay awraqa waa calayn bixiyey awcada waa hadaday yay noqonaysa marka fi mudaarici shardiga waxa weeyaan maadaama ficilka awjaba rubaaci ou noqday afar maadigii markuu rubaaci noqday shardigii horaa laga waayay marka fa'di lama goynay athaani shardiga labaad an takuuna caynu lmudaarici maksuuratan ficilka thulaathiga oo muctalfaa'i bilwaawi ah ama facala ha iska ahada maadigiisa ama facila ha ahaado maadigi wuxuu raba haska shaqlanaado laakiin mudaarica waa inuu yafcilu ku yimaada markii uu mudaarica facala yafcilu ku imaanaya waana soo maray sawaaءun kaanat cayn lmaadi maksuuratan maadiga cayntiisa ha hoos dhignaata hadday rabto am maftuuxatan naxwiya waritha yariu hadda waritha waa maadi maksuur اlcayn ah yaأdi waa la goynaa mudaariciisi lannahu mudaaricia yafcilu ku yimid yawrithu yafcilu bay ahayd yaأdi waa la goy am maftuuxata nax wacada yacidu wacada waa facala maadigii maftuuxu lcayn waa laakiin mudaarici baa wuxuu yahay maksuur اlcayn oo yacidu yawcidu bay asalkeedii ahayd fa in kaana caynu lmudaarici madmuumatan hadday tahay aw maftuuxatan hadday tahay lam tuxdaf ilwaawu mudaarica haday maxaan ku iraahdaa cayntiisa hadday godan tahay ama ay kordhigan tahay waawdi lama goynayo licadami lkasrati kasradiyaa la waay naxw wajila yowjalu hadda fiiri ficilkan wajila muctal fai bilwaaw kow maca daalika mudaariciisi waawgii lama goynin waxaan loo goynin lianna caynahu maftuuxa yowjalu jiimkaasoo cayn alficli ah waa kordhigan yahay hadduu yowjilu ahaan lahaa yejilu ala dhihi lahay sidii yacidu oo kale waa wahila waa iloobay yowhalu alaleeyahy marka labadaas shardi haddii ficilka maadiga athulaathi ou yahay muctalalfaa'i bilwaawi mudaariciisana yafcilu ku imaanaya faau lficli oo muctalfila waa la goynaa haddii labadaa shardi la waayane waa laga baaqi yeelayaa walidaalika ibnu maalik waatuu ah, alfiyadiisu ku lahay faa amrin aw mudaaricin minka wacad ixdif wa fiika cidatin daaka darad marka wuxuu iri faa amrin aw mudaaricin faa amrin aw mudaaricin amar fa'diisa iyo mudaaric fa'diisa oo min ka wacada ficilka wacad oo kale lamid ah oo thulaathi ah oo muctalalfaa'i mudaariciisan yafculu ku imaanaya ixdif xadaf oo markaa waa ladahay wacada yacidu mudaaricaadi xadafkiisa a markiina cid aad leedahay waa lamid markaasuu iri wa fii wa fii ciddatin daaka darad cidadina waaba lamid oo masderkoodina waa lamid oo fadi waa la goynaa laakiin laazim ma aha masderka waana la sheegi karaa ama waa la goyn karaa sida noo imaan doonto ayib maa shada min almudaaric min hada الnowc waxaan ku jirnaa mudaarican asiga ah oo waa maxay muctalu اlfaai bilwaawi ah oo ay mudaariciisiina aan aan aan uusan yafcilu ku imaanin shaadaa ka baxay wa shadat min almudaarici waxaa ka shaad noqday almaftuuxu alcayni ciddatu afcaalin qeyb oo afcaal ka mid ah. oo fa saqadat ilwaaw fiiha afcaashaas waawdiaa ka dhacday wa qiyaasuhana albaaqi albaqaau bay ahayd inay baaqi noqoto wa hiya afcaashi yadaru waaye hadda fiiri wadara yadarudan mudaaric waaye wadaray ka timid haddii maadiga la helayo wadara hadday tahay waa facala oo muctalilfaa'i ah bilwaawi ayib mudaariciisa marka yafcilu kuma imaanin ee yafcalu buu ka yimiday maadaama mudaariciga yafcalu ku yimid waxay ahayd ina faau lficli aan la xadfinoo yadaru yowdaru in la yidhaahdo ayadoo saas qiyaasta ay ahayd ba haddana yadi ayaa faau ficli la xadfay oo yadaru la yiroo yowdaru aan la dhihin ayadoo asbaabtii fa'da lagu xadfi lahay aan la haynin wa yasacu fiiri ficilkii mudaaric yafcilu ma aha yafcalu buu ku yimiday marka yowsicu hadduu ahaan lahay yasicu yaa la dhihi lahay yasicu makaanka hadduu yahay yasicu baa laleeyahay haddii bimacnaa macno kale oo bimacna alghinaa i walwuscu hadday tahayna waa tan hadda aydaa laba maadi qabto wasaca yasicu waan soo dhaaftay wasaca yasacuna waan dhaaf waa tana marka ficil afcaashan waxay ahayd inaan faaul ficli la xadfin liannahu yadan dan hadda awalka kaga jirto yasacu waa yaa ficilki fadiisiyaa maqan oo waxay ahayd yowطau yowlaqu in la yidhaahdo markaasaa kulligood fadi laga wada xadfay yadaru wayasacu wayaطau wayalaqu wayahab wayadacu wayazacu wayaqacu wayadacu intaasoo dhan qaala radiyu wuxuu iri falaslu fiiha kasru cayni اlmudaarici markii horaa waxay ahayd buu yiri waxaa oo fadi loo xadfay in yafcilu ku timaaday ahayd yuu leeyahay faxudifat ilwaawu waawdiyaa la xadfay waawdi markii la xadfay ثuma futixa alcaynu baa la xadfay lxarfi اxalqi liwujuudi xarfi اxalqi waxa weeyaan tadaakhul luga dhacday mathala wuxuu leeyahay wasaca wasica bay ahayd facila inay ku timaaday ahayd buu ku leeyahay qiyaas ahaan yasicu ayadoo yowsicu ahayd yaa fadi waxaa loo xadfay liwujuudi اlkasri fi mudaaricih markii waawdi saas lagu xadfay oo faaul ficliga ahayd yaa ficilki raasan isbedelay liwujuudi xarfi اxalqi xuruuf اlxalqi waxay kamid tahay min muqtadayaati fatxi cayni facala markaasaa waxay noqotay yasacu liannu caynti min xuruufi اlxalqi da'di min xuruufi اlxalqi haynti min xuruufi اlxalqi hadi min xuruufi اlxalqi yadacu cayntaas min xuruufi اlxalqi yasacu yazacu xuruufu اlxalqi hadday laamta ka gasho ama caynta hadday facala ka gasho min muqtadayaati اlfatxi ay kamid aheed marka wuxuu leeyahay markii hore ficilku wuxuu isku diyaariyay inuu yafcilu ku yimaado markaasaa faaulficdi faaulficligeedu waawdi laga gooy markii laga gooy racsan isu bedelo wuxuu ri xarfulxaqiga igu jira marka haddana kordhigaan keenaya waa intaas taqdiirin waay xukmu اlamri xukmu اlamri fi hada kulihi kalmudaarici amarkii iyo mudaaric waa isla mid liana اlamra taabicu lilmudaarici wa maxmuulu calayh ila fi ma salimat waawuhu min alxadfi ficilkii waawdiisa ay xadafki ka nabad gasho wa huwa maftuuxu اlcayni aw maksuuruhaa fa ina alwaawu fii haadayni tuqlabu yaaan leesh liwuquucihaa saakinatan ihra hamzatin ay dhacday hamzati waslin hamzadoo maksuuratin hoos dhigan naxwi iijil waa iiar iijal wa iigar waay fiiriya hadda wajila yuu ahay wajila wajila mudaariciisi markii la keenayo fadaas lama goynayo oo waa baaqi noqonayo waxay noqonaysaa yowjalu ala leeyahay leesh lianna almudaaric laysa calaa yafcilu marka wajila yowjalu ayadoo ah amar haddii laga keeno waxay noqonaysaa iwjil fiiri marka iwjil markay timiday faina alwaaw fi haadayn tuqlabu yaan iwjil iijil a loo bedelay leesh liwuquucihaa waawdii aa dhacday saakinatan xaalay tahay mida reeban iwjil ithra hamsati waslinay kadib dhacday maksuuratin hoos dhigan hamsatulwasli oo ii laleeyahay iyo waaw in laysku reebo culayskay keenaysaa markaasaa layihi waawdii ha loo bedelo wa xarakata hamsatulwasli oo munaasib oo kasrada ah iijil iqar oo kalena waa wakhira yowgaru wakhira faahu afkiisuu kala furay yowgaru iqar hadayna macnaha si kale in lam takhunii daakirati waqara saas ina macnaheetaan u haysta ayib marka fiiri wakhira yowgaru ayadoo ahayd yaa amar laga keenay amarkii waxa wey hamsatul wasli u u baahan yahay iwhir ma iwgar ay noqoto iwgar markaasaa layidhi waw kasre ka horeysa dhibay leedahay in lagu dhawaaqay waaw diya ah loo badela igar a layidhi sidaas waay ayib markaasaa waxaan idhi wa amru lficli lmaxduufi wa amru lficli almaxduufi alfaa'i ficilka fa'da laga gooyey wuxuu noqonaa bixadfi xarfi mudaaracati xarfu mudaaracadi in laga gooyo minhu min almri naxw rith wa thiq wahab wa dac weeyaan haddaad rabtid ficil amar inaad keentid mudaariciisa horta la keena mudaaric mazuum aha la keena mathalan waritha yarithu lam geli lam yarith iyadoo lam yarith ah amar ka dhig amar haddii laga dhiga lamti waad goynay liannau lamta mudaaricay gaar ku tahay kow xarfu lmudaaraco ya-dina waad goynay labo inta soo hartay amarkii ka dhig markaan lam yarith ay ahayd lamti iyaadi haddii la goy rith dhaxal thiq ku kalsoonow thiq hiqatan kaamila carabi la isticmaalowa wahab wahaba bay ahayd hab aada leedahay wa dacwa lamid tanbiih idaa kaana masdaru lficli lmuctali bilwaawi ficilka muctalka ah oo waaw ku jiran masdarkiisa haddou noqdo calىa wasni ficlin hadduu noqdo uu ku yimaado bikasri اlfaa'i jaaza laka waxaa kuu banaan an taxdifa faa'ahu wa tucawida canha taa ta'da inaad ugu soo bedeshid bacda laamihi laamta gadaasheeda wujuuba cinda alfaraa wa jawaaza cinda gayrihi naxwu cidatin wa zinatin waay fiiri hadirtaan cidda waxay ka timid wacada marka ficilka oo ciddada masdarka ah ficilkeeda waa wacada waa ficil muctal alfaa'i bilwaawi sax haddana masdarkiisii wuxuu ku yimiday eh, maxaan ku irahdaa calaa ficlin yuu ku yimiday bikasri اlfaa'i wacda wicdan saas hadday noqotay idaa kaana masdaru اlficli اlmuctali bilwaawi calىa wasni yafcilu in la yidhahday ku fiicnaan lahayd hadduu ku imaanayo jaaza laka an taxdifa faa'ahu aw calaa ficlin calaa ficlin u dhaaf oo wicdin yaa masdarkii ou yahay marka jaaza laka an taxdifa faa'ahu wicdan ayadoo ahayd fa'di goy kow wa tucawadu canha taau wacdan markay wicdan waawdi gooy waawdi haddii la gooyo xarakadii waawdahay caynta sii wuxuu noqday wicdan wuxuu noqday cidan cidan ou noqday wa tucawadu canha taa ta'di baa marka looga badalayaa bacda laamihi ta'da la keenaya meeshii fa'di laga gooyey lama geynayo laakiin waxaa la keenaa bacda laamihi xarafka ugu dambeeyo daalka ay gadaasheeda la geynaa ciddatan wazinatan ala leeyahay ayib wayajuuzu ithbaatu lfaai fa'da in la sugana waa banaan tahay haddii fa'di la soo celiyo ta'di looma baahnaanay mithla wacdan wa wasnan marka waxaad moodaa wacadadaas inay laba masdar leedahay wacdan oo qiyaas ah faclun faclun masdaru eh, faclun maqiisu masdari اlmucada min dii thalaaثatin ka radda radda faclun masdarkeeda facala ficilka thulaathiga inuu faclan ku yimaado waa qiyaas laakiin midaana waxaa banaa fii ma yadharu lii inuu masdarkeeda ficlan ku yimaado oo calaa gayri qiyaas ah saasaan u haysta faa'idatun idaa aradta haddaad doontid an tabniya iftacala inaad dhistid min almithaali alwaawi aw ilyaai ficil hulaathi ah oo muctalalfaai bilwaawi ah mithaali lwaawi haddii lagu yihahdo muctalalfaai bilwaawi aw ilyaai muctalalfaai bilyaai ficilka mathalan wacadda oo kale waritha oo kale waa ficil hulaathi ah oo muctalfaai bilwaawi ah ama yasira oo kale yasura oo kale waa ficlu thulaathi ah oo muctal muctalfaai bilyaai ah haddaad rabtid inaad ka dhistid iftacala ka dhisaa lagu yiri lazimaka markaa waxaa kugu laasimaya an taqliba faa'ahu taa'an fa'diisa inaad taa u badashid thuma tudkimahaa aad dhex gelisid fii taa'i iftacala taada iftacala ay leedahay في جaميiع المشhتقاaت نaxو اتصل يتصل اتصاaلا fهو متصل و اتصل يتصل اتصاaلا واتصل بمعنaa ysura ay ka timid فiiri sida aad u فahمtid اتصلa aسلkeedii waصل ay ahayd waصل iyadoo ah lagu yihi اftacala ka dhis oo macnaha waxaad ku ziyaadaysaa hmزة الwaصل itaaءu اftacala ku ziyaada maxay noqonaysaa wasala iftacala ka dhisa di lagu yihahda iwtasala iftacala saasay ku imaanay iwtasala markii timaado adigaba dareen waxay noqotay waaw oo kasra ay ka horeyso fatxana ay ka dambayso iwtasala markaasaa lagu yidhi arrintan waa adag tahaye waawda horo waawda oo hamsatul wasli ka dambeyso oo faaul kelima ah waawdaas ta u badel hay waa u bedeln waxay noqotay idtasala waawdii oo ta loo bedela ay reeban tahay iyo ta'dii iftacala ay wadatoo kor dhigan tasala markaasaa lagu leeyahy qaacidadii idqaamka ah, markaan waajib noqota leesh liannahu laba xaraf oo isku hal jinsi ah midkoodana hore uu reeban yahay yajibu idqaamu uulaahuma awalihimaa fi aakhirihima markaasaa itasala inta kale ugu qiyaas qaado itasala asalkeeda itasala mudaarici yatasilu yowtasilu yow ahay awlkii horo itisaalan iwtisaalan ay ahayd mutasilun mutasilun ou ahay waawdii unbaa ta loo bedelay tadiyaa tadi kale la dhexgeliyey watasala yatasiluna waa lamid iyo iyada wixii lamid ah intaas waxaan uga baxnay ficilkii muctala alfaa'i ahaa sawaaءun kaana bilwaawi aw bilyaa ficilkana muctal faa bilalif ma noqon kara horeyaan usoo sheegay aan galna markaan maxaan ku irahdaa muctalu alcayni waاlajwafu yaan galaynaa ajwaf maxaa la yidhahdaa tacriifkan u qaado waاlajwafu maa kaanat caynuhu xarfan min min axrufi اlcila waxay xarafkii caynta ay ka gasho xaraf cilo ay ka gasho waاlajwaf waxaa layihahdaa maa ficil kaanat caynuhu ay ahaatay xarfan ay ka degtay min axruf اlcila oo waaw iyo iyo alif ah wa caynuhu ima an takuuna waawan naxwu qaala wa khaafa aw yaaan naxwu baaca wa kaala alif hadda waxaa weeyaan waa imaani laakiin alif oo cayn ku jirto asal ee ma jirto asalkeeda ama waaway ka timiday ama alif ama ya ay ka timiday marka sen ku ogaanayna hadda tan hore waxaan idhi qaala alifta ku jirto waaway ka timiday waxaana tusinaya masdarka oo qowlan ah mudaarica oo yaquulu ah marka alifti waawa isu bedeshay waxay daliil u tahay inay waaw ka timid khaafana waa saas oo kale masdarkeeda khawfan mudaariceedii yakhaafu waa iska goonigeeda baaca baycan masdarkeeda ya ay ka timid waa ujeeda aliftaas kaala kaylan wahaakada marka intaas waxaa weeyaan taxdiid wa tacriif alajwaf aan ka hadalnay markaasaan iri xukmu lajwafi cinda itisaali damaa'iri bih ficilkan waa ficilada sarfiga looga hadlo waa midka ajwafka liannahu waxaa ka laasimaya xuruuf in laga xadfo marka qaarkeed haddii wax la xadfo oo awal meesha sii jirayna waxa weyaan sarfi bay madaxa la galaysa markaasaan idhi fa in kaana ficilkii ajwafka hadduu yahay min asiyaq haddii uu ka mid yahay allatii yajibu fiiha tasxiixu siyaqta inaan la cilaynin ay tahay hadduu ka mid noqdo fa ina xukmahu ka xukmi saalimi laa yuxdafu minhu shayun sawaaء kaana damiiru saakinan am kaana mutaxarikan walaakin yusakanu damiirka oo faacilka u noqonaya hadaad hadda tiraahdid qultu hadaad tiraahdid mathalan waa ficil muctal oo damiir mutaxariga la xariirsaday haddii aad tiraahdid qaala hadaad tiraahdidni ama qaala hadaad tiraahdidni waa ficil md ficil oo la xariirsay damiir oo saakin ah alifka waa walaakin yusakanu aakhiru lficli ficilka aakhirkiisa waa la reebayaa liajli damaa'ir arafci almutaxarika ficilka haddii uu yahay muctalil cayn ima bilwaaw aw bilyaa laakiin lama cilaynin oo aliftii macnaha xaraf cilii sidiisaa lagu dhaafay marka taas hadday noqoto si xowla mid noqonayo mid jiranba ma ah waxaan u miثaalina mثl xaawaltu wa bayantu xaawaltu hadda fiiri ficilkan waxaa kaga jira maxaan ku irahdaa dhexda waaw baa kaga jiro asalkeedii waxa weeyaan xawala yay ahayd marka waaw baa caynta kaga jira mana la cilayninoo waawdaas hadda oo ku jirto alif looma bedelin waawda oo alifta ka dambayso maxaa loo yeeli waaye lisukuuni maa qabla xarfi اlcilati xaawaltu haddaa tiraa waawdaas oo caynulficli ah aan xarakada ka qaadaa ilaa maa qablahan u qaadaa kii horeo ka horeeya ku dhahay mahe mahe xageed iigu soo wadaa xarakada aniga alif aan ah waaba reebanay xaraka ma aqbalay markaasaa layihi sidiisa ku baaqi noqdo xaawala waa ficil muctal cayni oo akhar min athulaathi ah mana la cilaynin saxiixya u lamid yahay marka xaawaltu xaawalnaa xaawaltu waxaad rabtid xaawal ficil maadi mibni cala sukuun liitisaali bidamir rafci mutaxarik wataa u faacil darabtu uu lamid noqday sababta loo cilayn waayna waxaa weeyaan xarakadii laga qaadi lahay meel loo qaada la waay wa bayantu fiiri bayana haddaa tiraahdi waa ficil muctal a oo masiid ah oo axadulyaa-eyni ah qadaca oo kaley lamid tahay midda horaa ziyaada a midda dambane waa caynulficli labada ya marka mana la cilayno baayana lama dhihin maxaa loo dhihi waayey firaaran min alilbaas liannahu haddii bayantudaas aan idhaahdo ya-da hore alif ha loo bedelo oo sidii bayantudan xaawaltu halaga dhiga baayantu haddii la yidhaahdo macnihii ficilkii bayantu ou lahayaa khayir maayo liannahu baayana iyo bayana waa kala yihiin baayana infasala shaygiibuu macnaha kala ka fogaaday uu kala dheeraadeen bayantuna waa cadday maa cilaaqatu hada bi hada marka ficilkan win kaana yastaxiqu اiclaal turika iclaaluhu min ajli eesh min ajli an laa yaltabisa bgayrihi min alficli fayatagayar bihi اlmacna yaa loogaga tegay marka kuwaas waxaa weeyaan waa ficil muctalcayn oo aan la cilayn hoosaan xaashiyadu ku sheegay ilaa toban ficil ay gaarayaan oo aan aan la cilaynin mid kastana sabab uu leeyahay ninkii raba meeshaas uu ka fiirsana waxaan isku dayey in mudakirada aan looga baahanin xaashiya badan iyo meelo kale in laga soo raadiyo qofka uu akhrisanaya inshaa allah cumdada wixii ku filan inuu ka heli karo ayb ama asiyaq alatii yajibu fiiha aliclaalu ayaa haddan ka hadlayna in usnida ficilkii muctal caynka ahay oo ajwafka ahay ilaa taai taaniih haddii loo tiriyo aw alif ithnain haddii loo tiriyo aw waaw ljamaaca baqiya alficlu calaa xaalihi asoo iska jiranay waxba lagama bedelay ayb waa maadigiyaan hadda ku jirnaa maadi inan aan ku cilaynaan oo aan ay ahayd inaan cinwaan uga dhigno ayib mithla ish sawaaء kaana alficlu muctala alcayni biاlyaa'i ka baacat wa baaca wa baacu awil waawi mithla qaalat wa qaala wa qaaluu fiirig hadduu ficilki yahay muctalilcayni bilyaai baaca waa muctalilcayni bilyaa hadday taa u taaniis la xiriirsato ficilkii maadi wax lagama bedelayo baacat alayidhi alifkeeda waa iska jooga asalkeeda bayaca yuu ahay bayacat ala dhihi lahay laakiin taxaraka xarfulcilinta wanfatax maa qablahu fa saara baaca taa u taaniitha la xariirsatay baacad sidiisuu ku baaqi yahay aliful ithnaina la xariirsaday baaca alifteeda waa iska joogtaa waaw ljamaaca la xariirsatay baacuu waa meeshiis aw ilwaawi sawaaءn kaana muctalcayni bilwaawi mithla qaalat waawdi waa iska joogtaa aliftaas oo waawda ka socoto wa qaala tahniyadii wa qaalu marka ficilka hadduu muctalul cayni ou yahay wa usnida ilaa tilka damaa'ir haddii loo tiri alif ithnain waaw ljamaaca dabcan maadi ma gelayso taa u taaniith iyo taa astakfir llah waxaan dhihi laha yaa lmuanath almukhaadaba maadiga ma gelayso wa in usnida alficlu marka ilaa damiirin mutaxarikin ficilkii ajwafka ahaay oo maadiga ahaay haddii loo tiiriyo damiir rafci mutaxarik oo thamaaniyada ahayd wajaba xadfu lcayni cayntiisi oo xarafka saddexaad ahay waa la goynaa leesh litakhalusan min iltiqaa'i saakinayni laba saakinaa kulmaa loo goy hadda fiiri aan mithaal ahaan ku siiyo qaalo oo kale damiir mutaxarig la xadhinsiye waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa qaala qaaltu ay noqonay qaaltu waan idhi iltiqaau saakinayn aliftii oo reebanayd iyo ficilka aakhirkiisi oo liajli itisaali damiir rafci loo reebay markii la reebay yaa la yidhi ha la gooyo aliftaas horo oo oo caynulficli ah ficilka fa'diisana ha la shaqlo waawdii la gooy wax munaasib u ah markaasay qultu saas ku timid qultu haddaa tiraa fultu ay noqonaysaa cayntiyaa maqan marka taasaa lagala jeedaa wa idaa usnida alficlu ilaa damiirin mutaxarikin wajabu xadfu lcayni oo xarafka oo labaad ah takhalusan min iltiqaa'i saakiniini huma in kaana alficlu hadduu yahay calaa wasni facila bikasri اlcayni sawaaءun kaana waawiya alcayni ka khaafa aw yaa'iya alcayni ka wajaba Ah, kahaba aw waawiya aw yaaiya alcayni waxaan dhahna kawahaba kawahaba ah, lafdigaas aan iga khaldan kawahaba yaa la ilaa wahaba ma noqon karto lianna wahaba waa ficil muctalfaa'i bilwaaw waay laakiin waxaan leenahay kahaaba dheh kahaaba kahaaba sawaaءun kaana waawiya alcayni kakhaafa aw yaa iya alcayni kahaaba wajaba kasru اlfaa'i ficilkaas fadiisa in la hoos dhigaa waajiba iidaanan ayadoo la xasuus oo la ogeysiinaya bixarakati alcayni almaxduufa oo marka waxaa leedahay naxw khiftu wahibtu fa asluhumaa waxay ahayd khawifa wahayiba aywa fiiri ficilkan khawifa hayiba yuu asalkiisa markaasaa waxaa layidhi khawifa yhayiba taxaraka xarfulcilinti wanfataxa maa qablahu fasaara khaafa wahaaba asagoo khaafa wahaaba ah yaa lagu leeyahay damiir mutaxarik lixariiri khaafa bay ahayd waxay noqotay khaaftu wahaabtu ay noqotay iltiqaa u saakinayna yimiday waxay noqotay in aliftii oo caynulficli la xaafto waxay noqon laheed marka khaftu iyo habtu ay noqon lahayd markaasaa lagu leeyay ka joogso sax waaye waxaa lagu leeyahy xarafkii maqnaay wax tusinaya malaha xarafkii la gooyey oo hoos dhignaay khawifa iyu asalkiisa ka yimid waawdi kasraa saarnayd hayiba na kasraa saarnayd kasradii ayada aheed fa'da u wareeji si loo ogaado ficilkan facila inuu asalkiisa ka yimid markaasaa khiftu wahibtu la yiri ee qiyaas ahaan waxay ahayd khaafa wahaaba khaftu wahabtu in la yidhahdo saasay ahayd طayib wa in kaana alficlu madmuuma alcayni hadduu yahay markan ka taala oo kale waay asluhu طawula xudifat caynuhu cayntiisaa la gooyaa oo taalacaynta waa maxay waa alifta taala ku jirto taaltu ay noqona iltiqaa saakinayn wa dummat ilfaau faadina waa la godaa oo taadii hadda kor dhigneyd waa la godaa lidalaalati calaa wasnihaa fa saarat dhultu waan dheeraaday hadda fiir waxaad leedahay war taala markay thulaathiga maadiga ahayd tadeeda waa kor dhigneed markii taa u faacil lagu xiri maxaa taadi loo goday markaasaa laleeyahy xarakadii waawga saarneed oo damada aheeda fadi loo bedelay dultu si loo ogaada inay facuula ka timiday wa ilaa hada yushiiru ibnu maalik fi laamiyati biqowlihi wanqul lifaai thulaathiyi shakla caynin idac tallat wa kaana bital idmaari mutasila aw nuunihi ibnu maalik wuxuu uri wanqul waxaad guurisaa shakla caynin caynta xarakadeedii ficilka facala caynta shaqal ka saaran lifaai thulaathi uguuri hadda fiiri khawifa iyo hayiba iyo tawula cayntaas xarakadii saarneed oo midii horena ay tahay kasro midana ay tahay godaal ayaan waxaan u bedelnay faaulficli aan xarakadeeda siirnay laakiin goormama idaa kaana hadii uu yahay ficilkaas mutasila bita idmaari bitaa idmaari taada oo eh, taa faacil mutaxarik hadii la xariirsato aw nuunihi nuunta oo nuunu niswa ayb wa in kaana alajwafu marka hadda waxaan soo sheegnay hadduu ajwafkii facila uu yahay khawifa iyo hayiba hadduu yahay eh, faculana tawula waxaa isweydiina marka hadduu ajwafka facala ka yimid maxaan samaynaynaa waa kana wain kaana alajwafu haddii uu yahay ajwafka midka caloosha la'la waay waana iskeenayan luqa ahaan iyo laakiin mithaal oo kale aan luqa ahaan isku keenayn ajwaf haddii uu yahay ficilkii muctal cayni ahay calaa wasni facala hadduu yahay bifatxi اlcayni oo markaa damiiru mutasil ou la xariirsado damiir rafci mutaxarik furiqa waa la kala geeyaa bayna alwaawi walyaai waawiga iyo yada waa la kala geyna ficilkii asalkiisi waxa weyaan waa facala haddana cayntuu ka jiran yahay markaasaa waxaa lagu leeyahay intaadan xugum wada dhamaystirin aad siinin caynta muxuu uga jiran yahay isweydii hal huwa muctalu cayni bilwaawi am muctalu cayni bilya falwaawiyu ka qaala wasaama waay ficilkan hadda qaala iyo waa ficil muctal ah muctal ah laakin bilwaawi lidaliil qaala qowla wasaama sawman marka aliftii waaw haday u bedeshay inay waaw ka timid ay u dalin tahay walyaa-iyuna ka baaca wa taaba wa fiiri taaba baaca yabiicu wa taaba yatiibu yaad leedahay ama masdarkii baycan tiibatan طayban falaa tunqalu xarakatu cayniha ilaa faa'ihaa labadii horo ka lamid ma aha hadduu ficilkan oo muctalka bilcayni haddii uu facalo noqdo sidii facile iyo facula caynta xarakada saarna fada loo badelay oo loo guurinayo looma guurinayo leesh id laa faaidata wax faa'ido oo ku jira ma jiraan min naqli fatxati alcayni caynta fatxadeeda in la gudbiyo ila alfaa'i loo gudbiyo qaaladi waawda qawala bay asalkeedii ay ahayd ina waawdi fadxada lagu guuri oo qaafka loo guuri wax faa'ida kuma jirta leesh lianna alfaa aslan maftuuxa qawala waawdana fatxaa saaran midka ka horeeyana fatxaba saaran marka fatxaqaad fatxa midi oo fatxasan u guurin wax ma keenayso dayib walaakin yuctaadu canha xarakadaas oo fa'da saaran waxaa looga bedel qaadanayaa xarakatun xarakadu tujaanisu xarfa alcayni caynta xarafkeeda u munaasib noqon karto marka waxaan leenahay qaala haddii ay la xariirsato taa u damiir qaaltu ay noqotay marka waxa weeyaan alifki waa in la gooyaa iltiqaa'i saakinayn kow marka haddaan alifki goyno ma maqaafti fadxadeedii baan ku baaqiyelay naqaltu maan leenahay mase haddana fatxadii waawda saarneed yaan qaadaynaa hoqaltu bay haddana imaanay maxaan samaynaa markaasaa lagu leeyahay qaafta fatxa saaran ha ku baaqiyelin yeelin aliftan waawda beddelkeeda ahayd oo fatxa saarneed ha qaadin laakiin waawda la gooy maxaa uu munaasib ee dheh hadday joogi lahayd waxaa uu munaasib noqon lahayd dammo a ah, markaasaa lagu leeyahay damadii saar xarafka hore markaan qultu dheh fiiri qaala hadda qaafkeeda waa kor dhigneed damadan waxay u timid oo qultu loo yiriyey waxaa la muraacaynayaa waawdi oo alif loo bedelay oo lasii gooyey xarake hadday joogi laheed munaasib u noqon lahayd yaa yaa loo dhaafayaa marka qultu ay noqotay waa tii waawiga awaa wa hiy damatu in kaanat alcaynu waawan haday tahay ka qultu wاlkasratu waay in kaanat alcaynu yaan haday tahay ka bictu fiiri baaca bay ahayd ataa la xariirtay baactu ay noqotay iltiqaau saakiniina dhacday alifki in la gooya ay noqotay maba'dii haddii oo fatxadeedi lagu reebi lahay sideeda hore bactu ay noqon lahayd aa laleeyahay markaan saas ma ahane waxa aad goyso maxaa waa waa intay ka timid ya ya-da maxaa xarako munaasib u noqon karto kasro kasradii marka xarafka bacda saar bictu saasaa laleyi dalaalata cala cayn maxduufa wa hiya alwaaw fii qultu walyaau fii bictu qaala bnu maaliki fii laamiyatihi wa idaa fatxan yakuunu fa minhu tad mujaanisi tilka alcayni muntaqila wuxuu ku yiri wa idaa fatxan yakuunu مفتوح العين يهي factad kasoo eh, bedel qaado minhu min xarakati اlcayni mujaanisa tilka alcayni caynta aad goysay waxa oo munaasib u noqon karo u ekaan karo xaraka a keen hadaad waaw goysayna dama keen hadaad ya goysayna kasra keen intaasaad leedahay wallahu aclam salى اllah wslm calى nabiyina mxamed w aalihi w saxbihi ajmaciin